بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ أبو الفتح عثمان بن جني رحمه الله في التصريف الملوكي مواضع زيادة الميم ميمta meelaha lagu ziyaadiyo mowdicu ziyaadati اlmiimi miimka meeshaas mibmi inuu le soo ma aragtid waa miim marka dabcada aan haysanaa waa dabca radii'a jayid yani abca radia ila algaaya saasaan ka wadaa abca radia ila algaaya mawdicu ziyaadati lmiimi miimta meelaha lagu ziyaadiyo an taqaca awala waa inay awalka dhacdo wa bacdaha halaaثatu axrufin usuul saddex xaraf oo usuulana waa inay ka dambeeyaan marka miimta xugunkeedu waa xugunkii hamzada oo kale waaye hamzada maxaan dhahnay awalka hadday dhacdo oo halaaثatu usuulin ay ka dambeeyaan waa in la xukmiyo ziyaadadeeda haddii awalka ay dhacdo arbacatu usuulin ay ka dambeeyaan waa in la xukmiyo asaaladeeda xashwan haddii ay dhacdo waa in la xukmiyo asaaladeeda ilaa nafsu shay baa marka waa sidii oo kale ayadana an taqaca awalan waa inay awalka dhacdo wabacdaha halaaثatu xarufin usuul ayadoo markaa saddex xaraf usuul ay ka dameen naxو madrib oo kale madrib waa meesha wax lagu garaaco ama waktiga wax la garaaco ilaan haddii la rabo masder madrab baa la dhihi lahaa marka madrab haddii la yihaahdo waa masderkii madrib haddii la yidhah laakiin ama ismu zamaankii ama ismulmakaankii waaye miimtan awalan sooma dhicin halaaثatu usuulin soo kama dambeyn oo daadkii ra-da iyo ba'da ah waa in la xukmiyo ziyaadadeeda wadankeedu markaa muxuu noqonaa mafcil maqtalna waa la mid maqtal maqtal wuxuu usuu badaa masder iyo ismu zamaan iyo ismulmakaan intaba usuu badaa dilitaan iyo meesha wax lagu dilo iyo waktiga wax la dilo intaba usuu badaa miimtii awalan bay dhacday wa bacdaha alaaثatu usuulin soo maaha waa in ziyaadadeeda la xukmiyo oo la yihahdo marka rusanku waa e mafcal wa mukrim mid wax karaameeyey waa ism faacil oo laga keenay akrama laga keenay miimtii awal bay dhacday wa bacdaha alaaثatu usuulin waa in ziyaadadeeda la xukmiyo wasankuna wuxuu noqonaa mufcil buu noqonaa wa mujmalu xukmihaa xukmi ee ziyaadati lmiimi miimta ziyaadadeeda xugunkeeda duuduub ahaan wa mujmal xukmiyaa dheh miimta xugunkeeda duuduub ahaantiisa fii dalika oo ziyaadada xukunka ah xukmu lhamsati waa hamsada xukunkeeda xagga ziyaadada wuxuu leeyahay miimtu waxay la mid tahay hamsada waqtaqadama waana soo waana soo dhaafay maxaana soo dhaafay hamsada xukunkeedii wakadalika idaa kaana bacda arbacatu axrufin usuul sidaasoo kale waxaa la mid ah haddii afar xaraf oo usuula ah ay ka dambeeyeen miimtii kaanat ilmiimu miimtii aslan asal bay ayadoon ahaanay sida hamsadii oo kale marka xaraf waxaan ula jeedaa kelimad oo rubaaci ah in awalkeeda ziyaado ay gasho uma badna ilaa inuu inuu yahay ama ficil ama isim oo ficilka ku wasanaho jaarin calى اlficli alasmaaء اljaariya calى اlafcaal alasmaaء اljaariya calى اlafcaal maxaa laga wadaa ism faacili ism mafcuuliya kuwaas inuu yaha maane marka ficilkaa de waa gashaa sida yudaxriju oo kale isimkana waa sidoo kale waa mudaxrij inuu kuwaas uu yihiin maahane ism rubaaci ah in awalkiisa ziyaado ay gashahay ma ma jirto saas daraaddeed wixii u hormaraa waa in la xukmiyo asaaladooda waa in la xukmiyo illaa kuwaas inay yihiin un maan kuwaas waa laga soo istinoona laakiin la socayaa hadda meesha uu ku leeyahay wakadalika ida kana bacda arbacati axrufi nusuur kanat ilmiimu aslan waa in laga soo reebo alasmaa aljaariya cala alafcaal sida mudaxrij oo kale waa inaad ka soo reebto mudaxrij hadda meeqaa ka dambeeda afar ma ka dambeeda miskama dambeedo ayadoo afar ay ka dambaydo wa maca daalika haddana waa in ziyaadadeeda la xukmiyo sababtoo ah wuxuu ka mid yahay min alasmaa aljaariya calaa afcaaliha wadalika naxwu miimu marzajuush waxaa la mid ah marzajuush miimteeda waa geed geedaha ka mida ah, nabtun min annabaataat marzajuush miimta ku jirta hiya miimtaasi aslun waa asal waaye wa mihaaluhu wasankiisana faclalulun waa faclaluul waaye isimkan marka muxuu noqonaa miimta waxaa xukminaya inay asal tahay ra-dana inay asal tahay za-dana inay asal tahay jiimkana inuu asal yahay shiinkana inuu asal yahay meequu noqonaa markaas khumaasiy lusuul waa khumaasiy lusuul waa isim khumaasi ah oo wada asal ah waawda ziyaadadeedana xaggee laga keenay waawda mazaa'id soo maaha eeda maxaa ziyaadadeeda loo xukmiyey saddex iyo wax ka badan ay la saaxiibtay saas daraaddeed wasankiisu waa faclalul waay waxa zaa'idkaa ku jiraahi waa waawda keliya bs wa mihaaluhu mihaalkiisa faclalunun calaa maa taqadama sida aan soo marnay waawda haddii inay zaa'idta hore aan usoo marnay wa axyaanan mararka qaarkood tusaadu lmiimu miimta xashwaan dhexdaa lagu ziyaadiyaa wadalika in dhexda lagu ziyaadiyana shaadun waa shaad laa yuqaasu calayhi loogama qiyaas qaato haddii miimtu dhexda ay gasho wuxuu leeyahay mararka qaarkood zaa'id bay noqon kartaa loogamana qiyaas qaadana yacni wuxuu ula jeedaa miimtu haddii ay xashwi ay gasho oo dhexda ay gasho alaslu fiiha alasaala ilaa bisabtin waa inay asal tahay ilaa inuu istiqaaqa jira maahe mafhuum maaho sida hamsadii oo kale faqaaluu waxay dhaheen dulaamisun dulaamis bay dhaheen xayu lmiimu dulaamis marka wixii wirwiraha la yihahdo oo birbirqaa waxaa la yidhahdaa dircun dulaamis waa diric oo birbirqaaya diracaadi midka dumarku qaataan waagii hore dirac looma oqoo jirin wuxuu ahaa jaakad bir ah oo ninka faariska ahi ama ninka dagaalyahanka ahi uu qaato hubkana uu isaga dhigo wixii saaf iyo wixii waran iyo wixii fallaad ah duruuc baana lagu jamci jiray faqaaluu waxay dhaheen dulaamis bay dhaheen xayu lmiimu maxaa yeelay miimta cinda alkhaliil khaliil agtiisa zaa'idatun waa zaa'id oo miimtan dhexdayba ku jirtay muxuu ziyaadadeeda u xukmiyey ishtiqaaqaan isaa u dhihi doonaa wa mihaaluhu wasankiisana waa fucaamil wadalika maxaa yeele liannahu bimacna dilaas maxaa yeele dilaas buu ku macnaya yani dilaasaa laga keenay dilaas oo ah berberiqa wa huwa kaasna wuxuu yahay midka berberqaaya dheh liannahu bimacna dilaas wa huwa albaraaqu waa midka berberqaa dilaas marka ma ku jirtaa miimtii ma ku jirtaa soo kama aysan dhicin dhicitaankii maqnaanshaha ay ka maqan tahay wuxuu daliil u yahay ziyaadadeeda idan haddii zaaid ay tahay dulaamis wasankiisu muxuu noqonayaa fucaamil xaraf kaloo zaa'idan hadde dulaamis waa ku jiraa soo maaha xaraf kaloo zaa'idka waa kee alifta lannahu bimacna dilaas dilaas buu ku macno yahay waxaa asalka marka waa daalka iyo laabta iyo saadka wuxuu intaa ka soo haray waa zaa'id qaala acshaa acshaa baa wuxuu yidhi idaa juridat yowman xasibta khamiisatan calayhaa wajiryaala nadiiri dulaamisa buu yidhi haweenayu ka sheekayna wuxuu leey haweenaydaas haddii dharka laga dhigo oo la qaawiyo tinteeda waxaa u malaydaa kulaha go' madow ah u malaydaa oo khamiisa la dhihi jira alkhamiisa waa kisaa-un aswad lahu calamaani waa go' madow baa khamiise la dhihi jiray marka tinteeda waxaa u malaydaa yihi khamiisadaas jirkeedana waxaa u malaydaa kulaha dahab dhaldhalaala ah u malaydaa u leeyahay wuxuu yidhi markaa idaa juridat ay haadihi lmara gabadhan haddii dharka laga dhigo yowman maalin xasibta waxaad u malaynaya shacrahaa tinteeda khamiisatan khamiisaa u malaynaya khamiisadaasoo calayhaa iyada loo geliyey waxaa u malaydaa kulaha ah go oo ayada dhan lagu huwiyey oo madooba u malaydaa w hadii dharka laga dhigo tinteeda marka xasibtadan meeqa mafcuulay qaadan jirtay laba soo ma aha mafcuulkeedii hore meesha waa ka maqan xasibta shacrahaa khamiisatana waa mafcuulkeeda labaad calayhaadan marka waxaa laga dareemaa gabadhaas inuu leeyahay tinteedaasi waxay ku tilmaaman tahay madow ilan khamiisa buu ku shabahay soo maaha haddana weliba waa dheer tahay oo korkeeda oo dhan tintaasi waa kala gaartay inle caleyha buu yidhi khamiisaa loo geliyey go ayadoo dhan loo geliyey oo ay huwatay ha u malaydaah yidhi tinteeda wa basharatahaa meeshaasna wa basharataha waa usoo qadare idaa juridad yowman xasibta waxaad moodaa shacarahaa khamiisatan calayha baa u malaydaa wa basharatahaa jirhkeedana waxaad u malaydaa jiryaala nadiiri dahab guduudkiis baa u malaydaa kulaha jiryaala nadiiri annadiir huwa dahab waa dahabka jiryaalna alxumra baa la yidhaahdaa xumratu dahab wuxuu marka wa basharataha jirhkeedana waxaa u malaydaa jiryaala nadiiri dahabka casaankiisa casaankii addulaamisa ay ilbaraaq oo weliba werweraaya oo dhaldhalaala indhaha kaa qabanaya saasaa umaleedaa oo yihi marka jidkeediina saas u ammaanay dinteediina saas u ammaanay hadda waxaa laga rabaa marka addulaamisa baa laga rabaa miimteedu inay tahay maxay zaa'id liannahu min addilaasi waddaliis baa laga keenay wa qaaluu waxay dhaheen lilasadi libaaxi waxay ku dhaheen hirmaasun bay dhaheen libaaxad waa magacyo badan yahay xayawaan waxaa la yidhaahdaa luqadda carbeed ka magacyo badan libaaxa ma jiro asagoo cambas la leeyahayna waa noo imaan doonaa marka asad iyo layf iyo qaswara iyo kuwaasaa badanaa iyo qadanfar iyaa la yaqaana laakiin hirmaas magacyadiisu kamid yahay cambas magacyadiisu kamid yahay iska magacyo badan yahay wa qaaluu lilasadi waxay dhaheen hirmaasun wa mihaaluhu wasankiisana ficmaalun waaye liannahu min alharsi maxaa yeelay harsi baa laga keenay wa huwa harsiguna addaqu waa jejebinta waaye alharsu miim miyaa ku jirta kuma jirto alif maa ku jirta kuma jirto idan hirmaas miimta ku jirtaayo waa zaa'id alifta ku jirtaana waa zaa'id waxaana tusinaa ishtiqaaqa liannahu min alharsi baa laga keenay wahuwa daqu waa burburinta waaye oo maxaa loogu magacaabay hirmaas maxaa loogu magacaabay ya diqu lama rabo addaqu baa la rabaa wahuwa daqu daqa albaaba albaabkii buu garaacay daqan oo waxay la mid tahay dagka wuu burburiyey he dikan maadhee mase dakan dakan ay la mid tahay waxaa la yidhaahdaa hirmaas waxaa loogu magacaabay liannahu yahrisu lfariisa yahrisu lfariisa bimacnaa yaduquhaa neefka uu ugaarsanaayo xayawaanka uu ugaarsanaya waa jejebiyaa waay lama ka xoog badan yahe marka qaarkood kuwa wax ugaarsada laftigooda ugaarsadaa sida haramcadka iyo shabeelka iyo mararka qaarkood iyaga laftigooda ugaarsadaa meesha ay way wax ka ugaarsan lahaayeen markuu baahi u dhinto iyaga laftigooda ugaarsanaa ile waa ka xoog badan yahay haddaysan horood ugu been sheegin ومثaaل waزنkiisana فicmaal waay لأnه min الharsi wahuwa الdaqu وaqaaluu waxay dhaheen haadaakan labanuun waa caano caanahaasoo qumaarisun oo aad u dhanaan waaye caanaha dhanaanka ah oo suusac ah waxaa lahaa labanun qumaaris baa lahaa ay qaarisun ishtiqaaqi bay soo mu labanun qaarisun qaaris marka miimtiisa kama maqnaa maqnaashaha miimtu ay qaaris ka maqan tahay waxay ku tusinaya ku jiritaanka ay qumaaris ku jirto inuu e inuu zaaid waa ishtiqaaqi waa miimtii oo dhexda ku jirta weli marka waa la xukmin lahaa asaaladeeda laakiin ishtiqaaqa wuxuu tusiyey inay zaa'id tahay wa mihaaluhu wasankiisana fumaacilun waaye wasankiisa waa fumaacilun waaye oo caanaha maxaa marka loo yihi qumaris maxaa loo yihi liannahu yaqrisu lisaana maxaa yeeley carabku kaa qaniinaa qarasa waa maxay waa qaniinay waaye soo maaha qarasa waa qaniinay waaye marka carabtay caanahaasi kaa qaniinayaan wa anshaduu waay waxay mariyeen gabay bay mariyeen nuxaadii oo ku socota fumaacil ku socota laakiin qumaaris ma laakiin mid lamid ah oo fumaacil ku socda fabaata tashtawi walleylu daajin damaariita stihaa fii gayri naari buu yidhi beytkaas marka sidaasna waa loo wariyey laakiin kutubta qayb ka mida ah oo lisaanka iyuu ka mid yahay sidaa ka duwan ay u wariyaan yacnii qaybta hore oo waxay ku wariyeen wabayata ummahu faasaaqa nahsan damaariita stihaa fii gayri naari saasay u wariyeen almuhim qaybta dambaa laakiin laga raba oo laysku waafaqsan yahay wuxuu yidhi fa baatat way bariday tashtawii inay ayadoo dubane waleylu daajin ayadoo habeenkiina uu mugdi yahay bay waxay dubane damaari tastihaa barideeda hareeraheeda adamaariid damaariid اlisti waa xawaalihaa waa barida hareeraheeda ayay dubanay kulahaa fii kayri naari meel aan dab ahayn ku dubahe waxaa marka laga rabaa tashtawiidan mafcuulkeeda damaariiqdaas waaye waleylu daajinna oo jumladaas muctaridada oo labadoodaas ay udhaxaydaa damaariid waa famaaciil waaye famaaciil waxaa asalkaa waa daadka iyo miimka iyo ra'da iyo da waaye marka waa famaaciil waaye waxayna yidhaahdeen saaxibu lisaan wuxuu yidhi mufradkeeda ama waa dimraad ama waa dumruud ama waa dimriid ile mufradkeeda lama hayo laakiin saddexdaas un kama bixi karo ama waa dimraad ama waa dumruud ama waa dimriid saddexdaas kama bixi karo sababta markaa damaariid loo xukmiyey miimteeda inay tahay zaa'id maxay tahay liannahu min adardati baa laga keenay adarda waa la yaqaanaa macluum ma aho darata fulanu soo lama dhaho ee xaggee ku dhuusaa farida le ma aho saas daraaddeed xawaali alisti bay waxay u bixiyeen damaariid bay u bixiyeen mafhuum ma aho yani ishtiqaaqaasaas tusinaaya wahaadaa kana wahaadaa kana famaaciilu waaye famaaciilu waaye waqad ziidat ilmiimu miimti aakhiran aakhir baa la ziiyey akara ziyaadatan ziyaado akara ka badan min ziyaadatihaa xashwan aakhirkana miimta waa la ziyaadiyey uu leeyahay ziyaado ka badan ziyaadada xashwiga la ziyaadiyey laakiin ayada laftigeedu maxay u baahan tahay ishtiqaaq waa ilaa haddii ishtiqaaq aan laynin waa in la xukmiyo asaaladii waa in wa kilaahumaa labadoodaba shaadun waa shaad laa yuqaasu caleyh looga qiyaas qaadamaya kilaahumaa wuxuu la jeedaa ziyaadatu lmiimi xashwan wa ziyaadatuhaa aakhiran min dalika waxaa ka mid ah iyadoo aakhirka lagu ziyaadiyo zurqumun baa ka mid ah zurqum waa shayga aadka cagaarka u ah ashadiidu azurqa marka zurqadiisu ay daran tahay baa waxa la haha zurqum baa la dhahaa marka min azurqati baa laga keenay miimkasoo kama maqna wa fusxum alfusxum alwaasicu sadri qofka laabtiisu ay waasica laabta weyn xabadka weyn baa waxaa lahaa fusxum buluuga surqum min azurqati baa laga keenay oo buluug ah xagaar andhaanimi ah saas waay buluug waaye asraq waa wa fusxum min alfasiixi baa laga keeno huwa alwaasicu sadri wahumaa labadooda fuclumu waaye oo inay mimtu zaa'id tahay maxaa lagu fahmay liannahu min azurqati baa laga keenay walinfisaaxi baa laga keenay ishtiqaaqiyaa la hayaa wa qaaluu waxay dhaheen xulkumun bay dhaheen lilaswadi wixii madow xulkum baa la dhahaa wa huwa min alxulkati baana laga keenay wahuwa sawaadu waana madowga alxulka xaada iyo laamta iyo kaafta intaasaa usuul ah wa mihaaluhu wasankiisana fuclumun waayo wa dhaheen dilqam bay dhaheen dilqam naaqatun dilqamun wa mra'atun dilqam baa lahaa imra'atun dilqam ay harima cajuuzun harima wa hiya alatii saqata asnaanuhaa min alkibari waa haweenayda da-da ah oo duqowday oo gowsuhu ay ka daateen baa waxaa la imra'atun dilqam baa lahaa oo dilqa maxaa loogu magacaabay wuxuu yidhi wahiya ficlan waay liannahu min alindilaaq baa laga keenay indilaaq baa laga keenay maa macna alindilaaq asuquud bicitaanka baa indilaaq la dhahaa alsuquud walkhuruuj baa waxaa la yidhaahdaa indilaaq baa lahaa haweenaydan marka ilkaheedii iyo goosaheedii soo kama soo bixinoo soo kama soo daadanin ama hashaan saa daraaddeed baa waxaa loogu magacaabay dilqam loogu magacaabay waa ficlan min alindilaaqi baa laga keenay ziidat ilmiimu miimtii waa la ziyaadiyey fii axrufin xuruf baa lagu ziyaadiyey axruftaasoo siwaa haadaa siwaa haada almadkuuri midkan aan kuu soo sheegay aan ahayn intaan hadda aan kuu soo sheegay meelaan ahaynna miimta ziyaadadeeda baa u leeyahay laakiin usuushu waa intaas hadda aan kuu soo sheegay wallahu aclam halkaas ka joogo